inuu xiran karo asagu duuna almar'ati dumarka samaya haweenaydu looma ogolatima inay xiirto inay dhibba yimaada mooyeen laakiin ragu waa loo ogolyahay laakiin loo ogolayn inay qaybna xiraan qaybna ka tagaan can ibni cumar radi allahu anhuma canhuma qaala nahaa rasuulu llah rasuulka ilahi wuxuu ka reebay can ilqasaci madaxa qayb xiiriduu ka reebay in qayb ka mida madaxa la xiro qaybna laga tago nabiga ummaddu u diiday cilada nahyiga la diiday madaxa qaybna inaad xirto qaybna aad daysana waxaa lagu sheegaa dhowr xikmo ama dhowr cilaa la sheegaa midna waa mansuuso ay ku timid barhna culummadaa sheegay midda koobaad waxaa la yidhahdaa waa tashwiihu lkhilqa qaab abuurkii rabbi subxaanahu wa tacaala uu dadka u abuuray oo la badalahayo iyadoon wax daruuro aysan imanin wey madax inaad qaybna xirtood birti mariso qaybna dayso foolxumo weeye iyo suurabadelid cilada saddex labaada la sheegay waa zayu shayaan shaydaanka qaabka u xirto u xaragoodaa la yidhi marka shuqlu shaydaan weeye madaxa qaybna la xiro qaybna la daayo ta mansuuska ah ee abu daawuud ku timid xadiidka ah fii sunan abu daawuud waa zayulyahuud yahuudda qaabka u xiran jirtay wuxuuna markaa nabigu qasaca u diidan yahay qoorxiidhidda ama fooda hore la xiro ama dhinac la xiro madaxiina qayb ka la daayo sida heerarkii ama darbuushka carruurta loo samayn jiray ama dhexdii laga wegaari jiray waxaasoo dhanba waa dhaqan yuhuudeed saasuu nabigu ummadda ugu diiday muttafaqun calayh wa canhu can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal ra'aa rasuulu llahi sala allahu calayh rasuulka ilaahi baa wuxuu arkay sabiyan ilmo yaroo qad xuliqa la xiiray bacdu rasihi bacdu shacri ra'sihi madaxiisii timihiisii barhkood la xiiray wa turika bacduhu barhkiina laga tago aan la xirinoo la daayey siday soomaalidu in badan samayn jirtay reemiyiga haddana kuradayno ciyaal suuqyada ama qarofyada ay u xirtaan wa turika bacduhu barhkiina laga tagay fa ku yidhi ixliquuhu kullah dhammaantii xiira aw itrukuuhu kullah ama dhammaantii ka taga madaxa ilmaha u wada xiiro oo u seema oo u mulkeeya ama timaha u daaya labadaa mid uun yeela laakiin inaad qaybna xiirtaan qaybna daysaan lama ogolo waa shuqulxumo yahuudeed rawa abu daawuud biisnaadin saxiixin calaa shardi albukhaari wa muslim wa can cabdillaahi bni jacfar radia allahu tacaala canhuma asaga cabdulaahi de aabbihi ibn abi aalib laba saxaabe weeye ana nabiya sal lay slam rasuulka ilaahay amhala wuu korto waa u kaadiyey aala jacfara ree aalu jacfar nabigu waa u kaadiyey alaaan saddex maalmood buu sugo usan u tacsiyeynin oon guriga ugu tegin uusan booqanin markii la soo sheegay aabbahood jacfar inuu ku shiida dagaalkii mu'ta nabigu ummadda u sheegay uma aataahum nabigu waa u tegay saddex beri kadib ayuu ree aalu booqday faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi laa tabku calaa ahi walaalkay ha ku ooyina ha u ooyina bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya ruux reer jacfarow ooyayo ma arki karo oo ilmada duugaya ha la sabro uma qaala kadib nabigu wuxuu yidhi udcuu lii igu yeedha bani ahi walaalkay jacfar caruurtiisa igu yeedha wiilashiisa cafun wiilasha oo saddex marka ahaa muxamed iyo cawf iyo cabdulaahi bay ahaayeen cabdulaahi baa marka u weynaa maxamed iyo cawf baa markaa ku xigay cawnna waa le ninka cawf la yidhahda cawna waa lagu sheegay laakiin sida caanka waa cawf ibnu jacfar iyo moxamed ibnu jacfar iyo cabdulahi ibnu jacfar fa jiia waana la keenay binaa annagii saddexdaabaana la keenay afrukhun shiimeshiime ama shimbar yaroo weli aan baarimo yeelanin oo markaa xuubkii uun korku ka saaran jamcu farkin farkiguna waa ilmaha yarkee shimbiraha shimbirtu ay dhasho intan weli e, uusan baadad iyo baarimo yeelin ama dhogorba aysan ka soo bixin ee wuxuu qabsan kara uusan jirin ee wax walba uu halis u yahay u nugul yahay yacnii geeridii ku timid carruur yarayna ahaayeen aabbahood baa lasoo sheegay shahaadadiisii marka aad bay u xumaadeen marka wax gacala iyo halnimana inaysan meesha ku haysanin bay dareemayeen de waa iska hooyadooda ooyeysana waa arkeen hadda sameeyaan asmaa kaana aadna moodo buui afrukhun inaan nahay shimbir yar oo markaa aan baarimo lahayn faqaala wuxuu i liya alxallaaqa tima xiirihii iigu yeedha nimanka timaha xiirahayay iigu yeedha fa amarahu ninka xallaaqa nabigu wuxuu amray inuu wiilasha u xiiro saddexda ah fa xalaqa ru'uusana madaxayagii buu xiiray intii marka haweenaydu ay walbahaarsanayd bay caruurtii xoogow basaas nabigu ka dareemay iyo xoogu dacdaro inay jirto marka nabiga wuxuu rabaa inuu markaa si fiican ugu xiiro caruurtu xaragoodaan oo saliid loo mariyo bal boodhka laga jafo caruur joogo ay noqdaan fa xalaqa ru'uusana ma timahanagii buu xiiray marka macanuhu waa maxay timihoo dhan buu naga xiiray wey in marka timihoo dhan nabiga caruurta laga xiiri karo amarkii nabigaee ahaa ilmaha timihiisa ama wada xiir ama wadadaayana waa ku cadyahay ficilkiisana waa ku cadyahay waa asagii caruurtii jacfar nabigu u xiiray sidaasay ahayd marka qisadii dheereeda garanaysaan wey markii dagaalkii mu'ta dagaal buu nabigu diray oo kii lagu duulay reer nasaaro bilowgii lagu duulay oo saxaabadu halka ku duuleen ciidan aan badnayn xagga nayarayn buu nabigu diro uu amiir ooga dhigay zayd ibnu xaaria zayd ibnu xaaria usaame aabbihii nabigu hadduu shiida wuxuu ihi calanka qaado oo amir ha noqda jacfar jacfar hadduu shahiidana ha qaada cabdullahi bnu rawaaxa saddexdii amiirba waa shahiideen saddexda amiir nabigu isdaba dhigayba sidii bay u shiideen kadibna wakii khaalid bandiiradda iyo caalankii hogaanka ciidanka qabtay isagoon cidno u magacaabin laakiin eh, hogaamiye ma la tiro qiimo badan ba ummadda waa kii badbaasa nabiguna u yidhi waxaa raayad qaadeed uma eh, akhada raayata sayfun min suyuf illaahi fafataxa allahu calayh xadiikaad garanaysaan wey maalinkii umarada saddexdaa shiideen buu nabigu mimbarka intuu fuulay muslimiinta u sheegay ile jibriil baa asaga usoo tabeeyey maalinka iyada markii wiilasha nabigu timaha u xiiray aad buu ugu duceeyey jacfar wuxuu madaxa nabigu gacanta iga saaray yo wuxuu yidhi allahuma akhluf jacfaran fii ahlihi wabaarik licabdillaahi fii safqati yamiini saddex jeer ku celiyey ilaahw jacfar reerkiisii ilaahw ha dayiicinoo khayr iyo wanaag wax ku sii u gargaara allow u bixi cabdullaahina ilaahw ganacsigii wuxuu qaadaba u barakee cabdullahi bn jacfar waagi dambe muu quraysh raggu ugu xoolo badnaa buu noqday cara hadduu meel tuuro waa laga iibsan jiray cara hadduu bannaanka ka soo ururiyo suuqa keeno waa la kala qaadan jiray ila nabigaa ku duceeya allahuma akhluf allahuma baarik fii safqati baarik licabdillahi fii safqati yamiini marka markii dambe wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi baa sheegay wuxuu markii nabigu saa noogu duceeyey hooyadii baa timid hooyadii markaasay aad u calaacashay buui oo caruurtan dayacooda iyo hantila'aantooda iyo inuusan jacfar waxoola oga tagin xoolana loo baahanya dayacan yihiin buu nabigu iyo nabigu u sheegtay buui hooyaday aad u calaacashay markaasuu nabigu wuxuu kuurimi waxaad oga baqaysaa intaan anugu aan noolahay inay dayacmaan ama ay baahdaan anigoo jooga inay dayacmaan oy ay baahdaan miyaad carruurtii jacfar ka baqaysaa maya ilaah baan ku dhaartay intaan noolahay faana waliyuhum fi dunya wاlaakhira aakhariya adduun ba anaa gacalkoodi ah marka ilahay baa barakeeye kulligoodba maxalu shaahidku marka sidaas weeye ama qaybta xiiridda ayadu muran ma cinda ahlilcilmi inaan shay aan la ogolayn oy karaahaa tahay oo ay tahay ama madaxa qaybta hore xiir ama qadadka dambe xiir ama dhaban xiir ama dhafoor xiir qaybna ka tag waa dhaqan yahuudeed oon bannaanayn jumhuurtuna waa karaahay leeyihiin wadaadana waa xaaraan bay leeyihiin almuhim nahyiga wax lagu sarifo oo lagu leexiyana lama hayo ra'yiga odhanaya waa xaaraan baana xoog badan rag yarba ha yidhaahdeene waxaa soo hadhay haddii madaxi qaybna la daayo qaybna la gaabiyo maku xugunba xiridda la geraya laakiin gaabinta qoorta intii timaheeda la gaabiyo zaa'id loo gaabiyo ilaa qadaadka ama dhafoorka ama dhinacyada inta kana la tuuro maxay noqonaysa waa ku xugum sida raajixa waa isku mid waa isku mid ha layska ilaa timaha siman ha loo xirto ama ha la daysto وcan caliyin radi allahu tacala canhu qaal nahaa rasuul اllahi sal lay slam nabigu ummadda wuxuu ka reebay an taxliqa almar'atu nahaa rasul nabigu wuxuu reebay an taxliqa almar'atu haweeneedu inay xiirto ra'saha madaxeeda ay xiirto ra'ahu الnasa'i xadiidka nasa'i baa wariya tirmidina waa wariya rawahu الnasa'i wاtirmidi labadu way wariyaan labada imaamba xadiidka waa warshaan muxaqiqu hoosta wuxuu leey waa xadiid daciifa ah ayuu leeyahay sida sawaabkana waa xadiid saxiixa ama waa xadiid xasana markuu u yar yahay maxaa yeeley wax kaloo marka cillo uu leeyahay xadiidku ma jiraan wuxuu ka yimaadaa xadiidkan caliy ibn abi aalib min ariiqi qataada ibnu dacaamat asaduusi can khilaas ibni camrin alhajari can caliy ibn abi aalib marka waxaan lasku khilaafay wasliga iyo irsaalka laisku khilaafay daaraqudni irsaalku rajaxaan nasaa-ina wasliguu rajaxay kadalika tirmidi wasligay rajaxeen wax ilo kaloo marka loo hayana ma ay jirto shaahidna wuu leeyay min xadiis ibn cabaas cinda abi daawuud bisanadin xasan iyo ayrkiiba abu daawud iyo hayrkiibaa wariya alimaam abu xaatim araazi xadiidka ibn cabaas ee nafsa xadiida caliyin ah ee nabigu inuu umadda ka reebay dumarku inay timada xiraan ah oo uu laga wariyey oo abu daawuud iyo khayrkiiba ay soo saareen abu xaatim araazi fii cilali ibnihi wuxuu hi waa xadiid saxiixa bukhaarina taariikhu lkabiir waa ku xoojiyey asaguna sanadkuu abu daawuud ku yimaadiya khayrkiina waa sanad saxiixa shaahid saddexaad buu xadiidkuu leeyahay oo min xadiidi cumaan wa xadiiu caaisho afraad buu leeyahay kulligoodna waxaa ku yimid axaadiistaa hadda xadiiu caliyin xadiiu ibni cabaas xadiiu cumaan xadiiu caaisha afar xadii weeye afartaa xadii mid ka mida ah cinda ahlicilmi waaba midna waa raajix sida xadiidka ibn cabbaas midna waa sida raajixa waa xadiid xasana sida xadiidka cali hadda aynu hayno ee nasaa'i tirmida ay wariyaan labada kalena way xoojinayaan waxaa intaa dheer culummadu way ku ijmaaceen xadiidka macnihiisa waana ashyaada ku tusaysa inuu xadiidku sugan yahay tirmidi markuu xadiidka wariyey fii jaamici wuxuu yihi walcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi laa yarawna cala almar'ati xalqa wayarawna ana calayha ataqsiira haddii xaj la joogay haddii kaleba dumarku timahu way gaabin karaan ma xiri karaan alimaam اlqaraafi fi dakhira wuxuu uhi wاtafaquu ana jaza almarأati shacra ra'siha mula culummadu waxay ku ijmaaceen haweenaydu timaheedu ay xiirto inay suura badeli tahay oy mudlo tahay ruux sarwaji laga saara ama dhagaha la guray ama sanka iyo adaaf la guray wanaha can اlmulati wاtafaquu ana jaza اlmarأati shacra ra'siha mulatun ijmaaca uu soo guray qaraafi waxaa ka horreeyey tirmidi marka xadiidka macnihiisu waa mujmacun calayh marka lama ogolo dumarku inay daruuro wacato xanuun bay yimaada mooyeen in timahooda ay xiiraan hadday xaj toogaan iyo haddii kaleba baahi loo baahdo wuxunbay ka gaabin karaan laakiin sakiin ma marin karaan in caafimaad iyo daruuro kale ay wacata mooyeen xagga qasaca lama ogola in dhibaato kale loogu baahdo caafimaad ahaan iyo dhakhtar ahaan ama lagu toobayo ood baahata in madaxii meel la banneeyo mooyeen sida ikhtiyaarkaa lama ogolo marka dhaqamada xunxunka ah alla iska ilaaliyo baabu taxriimi wasli الshacri wاlwashmi wاlwashri wahuwa taxdiid اlasnaan wuxuu baab yahay reebidda xaaraamnimadku xaaraam tahay waslu shacar timaha in lagu dhajiyo timaha dumarka ama ragga in timo kale lagu xidhiidhiyo lagu dheereeyo iyo walwashmi jirka in la turturqo iyo ciridka ciridka intii la turturqo oo laga dhiijiyo in boodhar iyo bodo lagu daadiyo gududinaysa ama madoobaynaysa ama midab kale siinayso afka qurxinaysa siday axmaaradu sameeyaan dadka ku dhaqanka ah iyo walwashri ilkahoo la qoro ilkahoo la qoro la dhuubo miciyaha iyo dhoolasha iyo foolasha la dhuubo oo la qurxiyo wahwa washriguna taxdiid اlasnaan ilkahoo la qoroo la dhuubo weeye oo sidii birti oo loo fiiqo sida soomaalida qaarkood sida qabaa'ilka dirdhabiy aagga dagaciisaho kale ree jabuuti ay samayn jireen waagi hore hadda iska way yareeyeen lama ogolo howlahaas qaal allahu tabaaraka wa tacaala in yadcuuna ma caabudayaan mushrikiinta carbeed iyo gaaladu min duuni alla sokadii ma baryaan mana tuugaan mana caabudaan ilaa inaatan dumar unbay daba taagan yihiin ilaahyada xataa ay caabudayaan lab xataa mae waa dhadig laatiyo cusiya manaatiyo wixii la almaana wain yadcuuna ma baryahayaan oo ma tuugaan mushrikiintu ilaa shayaanan shayaan may mariidan xaqa ilaahay ka fogaado ku madax kufriga iyo fujuurkii diin la'aanta mariidku waa ninka ku xeeldheeraado xumaha iyo fujuurka waa shaydaan idan waxay caabudaan ee asmaaday sheegaan waa dhadig xataa ragba ma aha iyadoo sidaa tahay haddana gebi ahaanba shaydaan bay caabudaanoo waxaan sameeya oo ilaahay keyrkii caabuda oo shaydaan oo alla u sharig yeela oo asnaamtan dambe istaaga waxa faray ee amray ama ku caraabiya ku tirtirsiinaya shaydaan weeye saas marka xaqiiqa ahaan shaydaan bay caabudayaan muuqaal ahaanna laatiya manaati iyo asnaam ilaahye ay ku sheegeen xaggana magac dumar ay u bixiyeen ayay caabudayaan lacanahu allahu ilahay naxariistaa ka fogeeye shaytaan oo allaha lacnaday iyo wixii caabudaba wa qaala wuxuuna yidhi la'atakhidanna min cibaadika addoommadaada allow waxaan ka samaysan oon ka goosanaya nasiiban qayb mafruudan ay muqadaran la gooyo oo jaan go'an ummadaada iyo addoommadaada qayb baan kala bixiyo anigay daba istaagi doonto ay daba rukusi doonta oo ay caabudi doonta kuwa ciiddii iyo xafladii dabaaldegii shaydaan laga wado wala udilanahum waan dhuminaya waddadaadan ka dhuminayaaba ku dhaartay wala umaniyanahum waan rajo gelinlayaa waxaysan helaynin xaggana aysan gaadhaynin ayaan ku yida diilogelinaya ama ku rajogelinaya wala aamuranahum waxaan farahayaa xumaan fari oo falayubatikunna waxay jeexjeexayaan aadaana lancaami xoolaha dhagahooday jeexjeexi shaydaan warkii weeye wala aamuranahum waxaan inay suurada bini aadamka iyo makhluuqaadka badelaano fala yughayirunna allah ilaahay uunkiisi iyo baxaaliga ummadda u abuuray bay badalayaan waana hawlo shayaan idan sheekhu marka wuxuu in timo timo lagu xidhiidhiyo ama ciridkii intii la eh, turqo la mudmudo wax lagu shubo lagu qurxiyo ama ilkihii la qoro waa shuqul shayaan wa can asma bint abibakr sidiiq radi allahu tacaala canhuma ana mra'atan haweeney baa saalat nabiy nabiga weydiisa calayhi salaat wasalaam faqaalad waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ina bnatii gabadhaydi asaabata waxaa ku dhacday alxasbatu xanuunka la yidhaahdo xasbadu waa inagu aynu dhihi jiray sugurtu u yar egyahay sugurta nabara yaroo jirka ka soo daata weeye xasbadu marka maxaa kaloo la yidhahdaa had ya busbus miyuu asaguna maxaa tidhi yuusuf igu celi uruah uru maaha uruq waa hawl kale weeye uruqu juduri baa la yidhahda cinda alcarab juduri bay u yaqaanaan uruq annabnati haweenaydaydu asaabata cafwan gabadhaydi bay tir haweenay asaabadda nabi allow waxaa haleelo ku dhacay alxasbatu xanuunkaa la yidhaahdo ee inagu u naqaano sugurta ama busbuska aad ku sheegtee fatamaraqa canata xatana show waa loodhan jiray mise way ka duwanay maxay u kala duwan yihiin hal meel bise ka soo bixi jirta fiixda iyadu maxay kala ahaayeen fiix iyo canataxatana fatamaraqa waxaa nabi allow daatay tidhi tamaaqay ka dhigan tahay shacaruha timaheedii baa hoobtay dee inagu sugurteen iyo busbuskuna timaha miyuu daadin jiray nabare yaroon ruux ka soo daadan unbay ahaan jireen ya sugurtaa dhib badan jadeecadu way timaha u buubisaan may kugu dhacda weliga adugu jadeecadu oo nalaga haarag jiray waxba iyadoo tima buubisa baanu ma arag dhib fatafaraqa shacruhaa timaheediibaa yaa hoobtay wa inii zawajtuha nabi allow gabadha waana guriyo ninbay u joogtaabay jiri riwaaya kale xadiidku uu le nabi allow gabadha way xanuunsan tahay xanuunkan hadda waa ka soo kacday wadaadkii aan ku meheriyeyna uu idaba taagan gabadha ii gurigeeba igu hayaa anugu inaan yaraa qurxiyaan rabaa ninkiina qoobku qoobka ii saaree maxaan sameeyaa way calaashay gabadhu afa asluu fiihi timaheedii timo ma ku dhejiya intii yare usoo hortay bukulka ahayd timo ma ugu fidsohaa faqaala subana wuxuu hi lacana allahu alwaasilata wاlmawsuulata lacana allahu alwaasila ilaahay ha ama ilaahay wuu lacnaday alwaasilata midda tima ku dhejisa ku xidhiidhise ku fidsohda wاlmawsuulata iyo midda loo sameeyo ama codsata in loo sameeyo muttafaqun calayh tii hawsha iyo tii loo qabtayba waa laba malcuun muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayadii kule waxaa ku timid alwaasilatu wlmustawsila alwaasila tii timaha xidhiidhisay iyo wlmustawsila in loo xidhiisho loo fidsooho qowluhaa ay tidhi gabadhu huwa biraa'i ra' baa la akhrinhayaa wa macnaha waxaa weye intatara waa kala yaacay wasaqata waana hoobtay wlwaasilatuna waa alatii mid tasilu shacraha timaheeda tima ku dhejisa aw shacra hayriha bishacrin aakhara ama timaheediibay timo kale ku dhejisay ama timaheediibay fiid soohday wlmawsuulatuna waa alatii yuusalu shacruha wlmawsuula mawsuuladuna waa alatii yuusalu waa midda timaheeda la xidhiidhanaya iyadoo hawsha loo qabanayo wlmustawsilana waa allatii midda tas'alu weydiinaysa oo codsanaysa man yafcalu laha dalik in sidaa in loo sameeyo oo timaha loo xidhiiriyo bidaarta maxaad ka doontay bidaarta hadda kahor bidaarta hadda kahor baan ka hadlay haddii timihiinni la qaadayo laydin abuurayo way bannaanta waa cudur bidaartu cudur weeye waa cudur ceebeed haweenkuna way necab yihiin bidaarta ciradaaba dhaanta marka hadii meelaha dhafoorka iyo qadaadkaa dambe iyo garhkaadii intii laga qaado halkaa lagu talaalo inay bannaan tahay baa raajix laakiin haddii timan ruux kale timihii baa xaaraana ruux kale timihii qof kale timihii lama ogolo baryahana dee turkigaad kusii fakiran tihiinoo meesha unbaa laga soo waxeeya hawsha ayada ah mar baynu insha allah وcan caaisha radi allahu tacaala canha xaasha waxaa laga wariyaa naxwahu xadiidkan oo kale mutafaq xadiidkan asmaa ay warisay oo kalaa laga wariya gabadhan waad u jeedaan haweenaydan saxaabiyadda dhibaatay sheegatay gabadhii timo yar baa u soo hadhay xoguu tajmiil tajmiilun bay ka rabtaa ee timaheeda timo lagu xidhiidhiyaa u jooga timheeda wax lagu xidhiidhin karo oo yaa u joogaan marka inay qurxiso ay gabadh aroosa ka dhigto odaygu uusan yaraha diidan bay rabto tina nabigu waa ka diiday waxyaabaha muxaramaadka ah ilaahay xarimay in xiyal iyo qiil nabigu lagu banaysta aad buu uga jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh bani aadamku haddii loo waxeeyo way ka sii darayaan marka min baabi sadi daraaci buu istaagi jiray hawshaanoo kale inagu ruuxay qabsata wadaad u taga maanta muxuu lahaa ma jacala calaykum fi diini min xaraj ifcal walaa xaraj nabiguna maya lacana allah alwasilata wاlmawsuula nabi alla waxay tiri ninkii gabadha aan siiyeen ku meheriye waa i daba taagan yahay gabadha i aqalkee gabadha gurigeeda maxaad uga haysataa igu hayaan gabadhan xanuunkii baa ku dhacay xanuunkaasaa ku dhacay timihii baa hoobtay hadday soo duudsatay wax yaroo wiswisaa ku yaalla ma u qurxiyaa mafiid sooha nabigu mayu yidhi dhaqankaasuu subanol ree yamaneed ba waxay yidhahdeen nabi allow hadda waad xarimtay wixii muskir ahay maandooriyo dhan waa diiday annagu haddaan ree yaman nahayna sharaab aan cabnaa jira oon beeraha ku falanno oon shaqooyinku ku qabsanno oon qabowga yaman aad bay u qabowda yaman ilaa amminkan xilliga qaboobaha naftaa kaa baxaysa oon qabowga iskaga difaacno nabi allow daruuraa jirtee sharaabka ma iska cabbi karaa oo maxaad ka samaysataan qabadidaan ka samaynaa xogow qac laga siiyo shaqada lagu qabto oo quutul awliya ah awlihiinni qolyihii qaadka cuni jiray nabigu wuxuu i u kaaday waxaasoo dhan koow shaqadaad ku qabsataan oo haddaadan aydan cabbin beerihii iyo shaqadii ma qabsan kartaan waa labo ee qabowgaad iskaga difaacdaan waa saddex midda kale waa labo midda saddexaad nabi allow dadku way barteenoo balwad bay u noqdeenoo ka'ab ka'ab bay soo cabi jireenoo lagama karaayaba lagama goyn karo dhaqan bay u noqoto saddex waxaas xagga intaad ka geysaan huwa marka la ma lagu sarqaamaa haabay dhaheen laa tashrabuuhu ha cabbina waa xaaraane saxaabigii daylam alximyar wuxuu nabi allow ma laga kari nabi wuxuu hi ninkii dayn waaya ismaba saara warku qabow baan iskaga difaacnaa oo beerahan ku falannaa oo hawshaan ku qabsannaa oo dadkuna way qabatimeenoo lagama goyn karo ee ninkii dayn waaya annabi muxuu idhi dila xadiid saxiixa fi sunaad ku marteen lama ogol hawsha ayadaa shayga xaaraamtaa ah, ummadda waa in laga hor istaago oodan la horboodin badiil kale alla dhigay caadadaa xunta way iska daynayaan shaahoodi iyo bunkoodi iyo qaxoodi hilibkooda intay cunaan ha dhaqaaqeen balaayo wey maxamedan duri laga helayaa qaadkoo kale waa in sidaa loo golo soomaalidu waa in loo diido lagu hor istaago laga joojiya hadday diidaanna waa in la laayo eber in laga dhigo wey laannu diintoodii dadnimadoodii dhaqaalahoodii dhaqankoodii o dhan cudurada baabi'inaya waaweyn ee soomaaliya baabi'inaya qabayaalada kowka ah agga jiritaankooda markaynu ka hadlayno hay dambayso diinxumadooda kale waxaa ka sii daran qaadkaa ka daran qabyaaladu nabarkay ku hayso qaadku wuxuu ku hayo ma jiraan wax ka daran etoobiya laga soo qaadaya diyaarada iyo baabuur qaad ah dolar iyo malaayiin baa laga rartaa gabalka dhacay waagi baryaba kenya laga qaadi caleen meru iyo laga keenay iyo meelaha laga ururiyo gawaar lagu daldalay iyo badda xataa maraakiib diyaarado dolar baa laga keenaya tuulay yar oo soomaaliyeed hadda magaceeda sheegi maaye yaa oday ka yimid maalid ii warramay aad leed dadka ku nool basho ma dhanna kun ruux kun iyo dhowr boqol meelaha laba kun xataa ma gaadhahayaan shan boqoloo kun baa laga soo raraa yowmiya oo kaashoo doolara laga soo qaada intii jaad la geeyo waddamahan dariskee marka gaaladan way idin fahmeen waxaasaa laydin suuqgeynaya jihad meeshii lagu arko halala dagaalamo ninkii dayn waayana madaxa la qaado maxaa jira jiritaankeennaa ku jira gaal ma aha waa muslim faasiqah ama xataa fisqigiisa muran baa ka taagan hawlii taalla hawsha aniga maaha laakiin aafada fasaadka uu qaad ummadda u geysanayo gabdhaheenni caruurteenni reeraheenni mas-uuliyaadkii biil la'aanta burburka reeraha u geysanayo waa cunsur ummadaha baabi'iya adduunkao dhan wuxuu ka yahay maandooriyu ku qoran yahay waa dembi bay ka dhigeen gaaladu soo afrikadan dhow haddaad tagtay lix bilood baa lagu xidhaya haddii lagugu arko ya tanzaniya waa adduunkao dhan waa mamnuuc idinka maxaa laydinku daynayaa idinka waxaa laydinka baqayaa haddaad hagaagtaan oo dadka qumanaad noqotaan saad ahaan jirteen awoyaashiin ahaan jira noqotaan ilaa central africaad khatar ku tihi iskadaa east africa duqoyi somaali intay kigaali loo ka qaadeen bay ku qaybsadeen goday warkaa ma haysaan waagaad noolaydeen idinkaska reemiy ah kigaali soo ma taqaanaan caasimadda ruwanda loodii laga qaaday ee gaalamaduu laga qaadaa goday lagu qaybsaday iyo sallaxaad iyo iyo lagu qaybsaday iyo afdheer naarogtan hadda ku taalan galbeedka kenya soo ma garanaysaan masaydu iyo maedegaan ah, masay maro dhulkeeda naarog ma dheero ah, waa dhowr saacadood baa loo socdaa waan tegay hadda ka dhowr kun oo neefoo laga qaadoo lo ah odaygii soomaaliyeeda wax ka qaybsaday baa hawaadhow qaxootiga jooga ka dhoofay qaxootigan ifo oo maraykan ka aaday magaciisii iyo qoyskuiyaba waa idiin sheegaya laakiin inaad hadda kor u kacdaan baan ka baqahay ama odayga uga daba tagtaan maraykanka ka daba doontaan kuwaan hadda eh, tuti hutu islaynhaya soomaali dhuntay bay u badan yihiin soomaalida waagii soo duushay afrikadan eh, xoolaha ka boobi jirta qaybihii meelaha ku go'doomay ee la gebagabeeye baabay ku joogaan qoys soomaaliya hadda masay noqday baa naarog degan ciidan soo duulo somaliya intuu jabay yay masadu qabatay dhowr ninoo quruxsana bay ka reebteen oo ay ku darsadeen oo dhebal kuwan dhalanka inoo bedeleen duqaydaa carruurtii ka farcantay yaa jooga waan aniga wadaadoo ree isliya aan isu raacnay oday baa noo warramay soomaali oo isaaqa wuxuu idhi buurtaa ma aragtaan haa iyo takale kale waxa degan o dhan waa reer hebel qoyskii buu sheegayaa qisadii buu nooga sheekay waa taariikh la yaqaanoo yidhi dadkii noocaasa marka hadday diin fiican helaan oy dhaqaale yeeshaan oy isku xidhmaan oy ummad midaysan noqdaan afrikada bari iska daaye waxaan loo fadhinaynin ilaa central africa warkabaad ogtiin bay khilaaf cumaan waagii dumay soomaalida xamar ka gurmatay iyo hargeysa iyo jigjiya ka gurmatay dhulkaa ka tagtay dagaalkay ku dagaalamayeen qalcadoodii amminkan turkiya waxay ku taalla istanbul wadaad oo soomaalida ku shiida istanbul waa la yaqaana xeradoodii taariikhdoodii toddoba bilood kelliguu dagaalamayay ninkan doodooda ku haya ordahaya wuxuu hadda daba ordahaya taarikhda yaqaanaa erdogan ee hadda ka horreeya odhan jira waa kaafir calmaani ah go-aankan kale e, iyo dadnimadiisu way kala duwan tahay inaad fahantaan baan raba qoyskaa qoys wanaagsan oo taariikh la weeye laakiin yaa dhumiyey nimanka qaybiyey sida kurdida u qaybiyey ayaa dhumiyey idinkuna waad sii fidsoodeen maandooriyaha dhaqanxumada waxaas qabyaaladda waa in la baabi'iyo inasadbarrawaagii dambe xeer wuxuu soo saar ninka qabyaal lagu arko xadhig iyo mooraduug xoolihiisoo dhan la dhaco qaybna dil buu gaadhsiin jiray anugu mar haddaan soomaaliya oday ka noqdo ninkaan qabyaalad ku arko waa dilhaya kaw ninkii qaad aan ku arkana xadhig daa'ima xabsi daa'im inaad wax noqotaan baa la fiican ood fahantaan dii kale weligiin waad can xumayd bn cabdiraxmaan raxmat ullaahi tacaala calayh annahu samica waxaan u jeedaa waxyaabaha xumaada ee macaasida iyo dunuubta ah ummadda looma qiilbixiyo waa laga hor istaagaa in laga hor istaagaa dan u tahay in habeen dhoweydna waa idiin sheegahaya aafadii masar ka timid wadaadihii soomaaliyeed ee remadheera dhibkay u geysatay iyo meeshay ku dambeeyeen niman remadheera hawshaa mooshin ka keenay laakiin waa dhib male can xumayd bn cabdiraxmaan anahu samica wuxuu maqlay mucaawiya bn abi sufyaan buu maqlay radi allahu tacaala canhuma caama xaja sanadkuu soo xajiyey waa kontan iyo kowdii hijrada shaam iyo halkaasi dimashqu ka soo xajiyey maki iyo madiino soo aaday marka isagoon weli maka tagin sii socodkii ama soo noqodkii labaad hijraduna markaa kontan iyo kow bay ahayd xilligu asagoo khaliifka ahaa ama uu madaxweynaha ahaa anahu samica xumaydna waa taabiciintii waaweyneed buu ka tirsan ama awsaaoodii anahu samica inuu maqlay buu sheegay mucaawiya abi sufyaan caama xaja sanadkuu soo xajo oo konton iyo hijrada ah cala almimbari mimbarkii nabi maxamed masjidkii nabigu ahaa wa tanaawala asagoo laacay qusatan rucub wey ama bukul qusadu waa timaha qaybta yarta gacanqabsiga yaa qusada la yidhaahdaa ama fooda ama dhinaca noqda in yaroo tima oo ayaa qusada la yidhahdaa alkhaslatu min ashacr wa tanaawal asagoo laacay qusatan cantoobo oo min shacrin tima ah kaanad ahayd cantoobada timaha ayaa hayay kaanad fii yaddi xarasiyin waardiyaashii istaafkiis nin ka mida ah gacanta ku hay fa qaala wuxuu yidhi markaa xarasigu waa ciidanka waardiyeeye madaxda iyo mas-uuliinta xarasiga la yidhaahdaa faqaala wuxuu idhi yaa ahla almadiinati reer madiinow ayna culamaa'ukum waa madaxweynihii muslimiinta wuxuu ka hadlayaa keliya oo mimbarka nabiga la taagan yahay bukul tima in yaroo cantoobaoo timuu ka hadlaya oo dhaqanxumadaa maxay tahay yani wax kaloo ka weyn looma dulqaadanka iska badaa hawl kale ayna culamaaakum culimmadiinna awa markay caamadiinnu waxaan samaynaya samictu nabiy sal slam yanha nabi maxamedoo ka rabiyaan maqlay ummadda can mili haadihi timahanoo kale in timakaa lagu daro lagu fidsooho wayaquulu leh inamaa halakat banuu israa'iil reer banu israiil waxay halaagsameen oy baaba'een xiina ittakhadahaa nisaa'uhum dumarkoodii markay bilaabeen in timahooda tima ay ku daraan oy ku fidsoohaan timo kale oo ay intay soo qaadaan ay ku dhejiyaan muttafaqun calayh riwaya xadidku uu leeyahay maa kuntu ara axadan yafcalu hada hayr alyahuud buuri ma felaynin ruux bini aadana inuu waxaan samaynayo oon yuhuud ka ahayn dhaqan xumayaga lagu yaqaana wuxuu ii eh, mucaawiye ina nabiya samaahu zuur nabigu timaha tima lagu darayo ee lagu dheeraynayo zuur buu ku magacaabi jiray yani waa been abuur iyo hafaryan waxba ka jirin oo masalo dhib badan aad loogu dagaalamee salafkuna waa isku khilaafeen masaladan timaha ee waxaa uun raajix madhabka raajixa ah, ah dumarku hadday timahoodii shay kale oo la fahmayo inuusan timaha in ay ku dheereeyaan dhib ma lah oo midab kale leh xadhka kale iyo caallo ay ku xidhxidheen hadday ku badsadaan xaggana la arkayo wuxuu inay caallo yihiin iyo xaskul iyo cayngeri kale u yahay oon tima ahayn la fahmhayo inaysan dhib lahayn baa raajix wuxuu haddii timo la moodayo timana uusan ahayn ama timaba yahay waa xaaraan ayadu saasaa raajixa maxaa yeelay waxay tahay waa talbiis iyo tadliis iyo khadiico wey wixii baa timo la mooda timana ma ah gabar timo dheer oo cajab qabtaa lagu moodo waxaana kama jiro rag iyo dumarna waa iskaga mid hawsha ee wax dumarka gooni ku ama ah maadaama laakiin dumarku dhaqanka ku badnaa umbaa gooni loo sheegay wacan ibn cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul sal slm lacana nabigu wuxuu lacnaday oo ilahay naxariistiisa ka dheeriyay ama uu sheegay inay malcuuna alwaasila mida timaha xidhiidhisa hawshaa ka shaqaysa wlmustawsilata saa darteed saaluunka marka ku yaala casrigeen lagama shaqayn karo maxaa sidoo kale timxiiridda casrigeenna ku yaal lagama shaqayn karo maxaa shaqo xalaala ma aha limaada timajare iyo timxiira casrigeenna ninkii anuma aqala tuulooyinkiinu qumanaa laakiin magaalooyinkan waaweyn ninkii furtaa balbayeer iyo meeluu timaha ku xiro maxaa ama wuu xidhi ama wuxuu qasban yahay inuu cirada madoobeeyo inuu jeegada iyo qadadka xiiro inuu jinni jinni dadka ogu xiiro balaayoo dhan uu sameeyo haddii kale waxba socon maayaan waaga dambana waaba lagu marin nacfiga iyo xooguhu badarka biilka waa jecel yahay iskaba xidha marka aafadaas saaluunna warkiiba jooji shaqadan hadda nabigu ka hadlaayee malcuunada ayaaba ka socota in lays caddeeyo balaayo laysmariyo timahii la fidsooho balaayka lagu daro weliba soomaali dhexdeeda ka furataaba roone haddaad saaluun ka dhex furto sawaaxili ya markaa mala gaaban baa galay maxaa tidhi sheekh san maxaa igala doonta timaaman marahaye xalay baan sanka ka soo hadlay xal xaggee jirta xalay baan sanka ka soo hadlay xal xaggeeda daduu waad joogta cashirka dib ugu noqo lacana allaahu alwaasilata ilahay ha lacnadood timaha xidhiidhisay iyo walmustawsilata midda codsata in loo xidhiidhiyo iyo walwaashimata midda ciridkeeda mudmuddo ama turturuqda ka dhijisa kadibna budo kale iyo midab kale ku bitisa suu isu bedelo iyo walmustawshimata midda codsata in loo sameeyo waashimadu waa taqabanaysa hawsha ama adugu markaas samee ama ruux kale ha sameeye waxaa weye haddaad ugu samaynaysan waashimata haddii cid kale ay kuu samaynaysa taasaa waashimo ah walmustawshima iyo midda in loo sameeyo markaa adugu aadan hawsha aqoonin muttafaqun calayh idan waa takhyiir likhalqi illaahi wy can ibni scuudin radi allahu tacaala canhu qaal lacana allahu alwaashimaat ilaahay ha lacnado kuwa ciridka bedela waalmustawshimaat iyo kuwa codsada in loo bedelo waalmutanasimaat kuwa xijibaha iyo xiribaha iyo sunniyaha rifa ama qora sunniyahaasa la qori xiribahan baa baryahan kuwo lagu dari waa la taagi waa la badin xisaabahaasa socda waagi hore soomaalidu xiribaha waaweyn ee badan ceeb bay u jirta haddana qurux isu bedeleen soomaalidii ma sheegin quruxdu inay tahay inaysan lahayn inay qawaacid lahayn kolba curfiga la joogan bay ku xidhantah wاlmutanasimaati kuwa qora ama qurxiya sunniyaha iyo xujubaha iyo wاlmutafalijaati kuwa ilkaha qora lilxusni qurux darteed ilkahay qorayaan ayagoo qurux raadinaya almuayiraati badelaya khalq allah ilahay unkiisi waashimo waad garateen hadde waxaa weeye dadka ciridkoodu cad yahay baa inta badan sameeyo qurux ka raadiya inuu ciridku madoobaado kale tanmiiskuna waa sunniyahan kore koreba meeshaas ayaa la qoraa la dhuubaa haday bataan kala firaaraan ama ay fiixaan foolxuma ay noqotaa cinda alcarab waa la qori jira waa la dhuubi jiray qalin madow in meesha la mariyey keliya ayay quruxdu hadda kusoo hodho waa aragteen haweenku hadda waxay adduunka sameeyaan mutafalijaadku tafliijkuna waa min alfalaj falajkuna waa wax kala fogaynta tafliijku marka wuxuu noqonaya ilkii la kala fogaynaya dumarka yararka ee curdanka hadda soo kacay ilkooda inta badan way kala taagan yihiin ilig haysta ma jiro qurux baa ku jirta hadhow markaad waayesheen ilku way soo imanayaan xataa ilig uu kaa dhacay oodan buuxinin waaga dambese u socdaan ilku markaad duqowdo oo toddobaatan agadhow su imanaya cirikaadi baa yaraanaya ilig baa ururaya wax yaroo fanax baa lamooday ilig dhab ka maqan ilkaha marka in la qoroo la banneeyo dhexdoodu da'yaraan baa ka muuqanaysa inay shimiqiino isku dhegyihiinna waayelima ka buuqata dumarkuna taasay ka carari jireen si gabadhir loo moodo islaantu ay u gadanto wadaadduhuna arjiye badan u keensadaan waa in ilkaha la kala durjiyo wlmutafalijaati kuwa ilkaha qoree kala fogeeya lilxusn ay liljamaal litajmiil isqurxin darteed lilxusniba wuxuu ka ictiraazayaa hadday cillo timaado cillo hadday timaado ilkihii xanuunba kugu hayaan oda raashiinba ka cuni karin dhib iyo culaysba kugu hayaan kale ama ilkanimada caadoba ay ka baxaanoo ceebba isu bedelaan bulshada meeshaa joogta ilkeedu qaab weeye adugu waxaa kaa suba waxaa dagaaga moodo oo filgimaa maxaa la samay lilxusni ma ahe waa maxay ceeb iyo dhibaato haysatuu ka zuulinaya aduu afkaadu caadi yahay bulshadana lamida wax hadda lagugu ceebeeyana aan la imanin inaad qurxraadin darteed ilkii u qorto u gaabiso ustotoosiso taasaa la diidanyaho lacnadu ay ka imanayso faqaalat lahu imra'a haweeneyba waxay ku tiri saxaabiga ibn mascuud ah fii daalika arrinkaasay kala hadasha umu yacquub baa la jiray inay saxaabiya tahay baad moodaa u doodaysay iyo say oola niqaashtay cabdulahi marka la fiiriyo ee aqoonteedii iyo da'deedaba umu faqaala waxay tihi maxaad u lacnadaysaa bay tihi ood u leedahay waashime iyo mustawshime iyo iyo mutanamisaadka iyo mutafalijaadka mutanamisaadka kulli lacnad baa ku dhacda waxay tihi kitaabka ilaahay baan akhriyey min suurati alfaatixi ilaa suurati annaas baan isha mariyey xaafidad weeye lacnaddan aad sheegayso meel kuma arag bay jir xaggeed idan aqaal sayidina ibn mascuud wamaa lii maxaa e helayo laa alcanu aanan u lacnadaynin man lacanahu rasuulullah qofkuu nabigu lacnaday maxaanan u lacnaday wa huwa fii kitaab illahi kitaabka ilahay bayna ku jirtaa bui allade waan akhriyay in la nacnado wuxuu rasuulku lacnaday qaala allahu tabaaraka wa tacala waxay tihi kitaabka ilaahay waan fiiri xaggee kaga taalla ayadda odhanaysa waashime iyo mustawshime iyo mutanamisiin mutafallija waa malcuunaat qaal allahu tabaaraka wa tacaala wmaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu wuxuu nabigu idin yimaadee diina qaata wuxuu idinka reebay xumaana ka taga nabigaa noo sheegay kuwaan inay nacladii ilaahay ku dhacday annaguna waa nacladayna maxaa kaloo meesha yaalla idan wuxuu leeyahay nabigu wuxuu la yimid kitaabka qur la yimid oo kuu sheegaya wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu markaasay yay qanacday marka dambe weliba wuxuu kusii tiri hawshaanaad igu haysato ama islaantaad u samaysaaba islaantaadu amay samaysaa haween wadhibada moogtay xaggay ku dabamari wuxuu yidhi orod soo fiiri howlaha aan ka hadlay ee anugu aan sheegay haddaad ku aragto xaasba ii ahaan maysa buuri marka qisadaasoo xadiidku sheekhu soo gaabiyey muttafaqun calayh almutafalijatu hiya alatii waa midda tabrudu kala fogaynaysa min asnaaniha tabrudu waa min almibrad eh, mibradku waa madiil dhuuban ama muduc ahaanoo ilkaha lagu qoraa mibradka la yidhaahdaa ficilkii uu asagu samaynaya tabrudu baa lagu leeya waa qaboojin ilkaha aboojin meesha ma taalle aalada lagu qoro ilkaha mibradka la yidhaahdaa hawsha meesha la qabanaya marka ficil baa ka imanaya master baa ka imanaya hiy alatii waa midda tabrudu qoraysa min asnaaniha ay tukhafifu turaqiqu dhuubaysa ama qoraysa ilkaheeda maxay u qoraysaa liyatabacada bacduha can bacdin qaliilan inay wax yar kala fogaadaan ilkuhu zaad hadday kula fogaanta waa foolxumo hadday issaaradaana waa foolxumo cinda alcarab wax yar inuu u dhexeeyo ayay jeclaan jireen wa yuxasinuha cafan wa tuxasinuhaa wayna qurxinaysaa wa huwa alwashru washri baa la yidhaahdaa washmi iyo washar baana wاnaamisatuna waa alatii mida taأhudu goynaysa ama qalaysa min shacri xaajibi hayriha gabar kaley xaajibkeedii sunayaheeda wax ka goynaysaa qurxinaysa o qoraysa iyadada naasimo faacil ah iyo alatii tahudu waa midda qaalaysa min shacri xaajibi hayriha haweenay kale sunniyaheedii bay qoraysaa oo wax ka goynaysa wa turaqiqu way dhuubaysaa liyasiira suu u noqdo xasana man yafcalu biha ruux ku sameeya iyada daalika arrinkaasoo in la qoraa xiribaha ay cafwan sunniyaha la dhuuba ah. marka waa in la iska ilaaliyo inay ciladba timaada mooyeen hawshan baryahan lagu daatay ilkihii shaqaba laga dhigtay nin af quruxsanayn nimaan af quruxsanaynba halis weeye cilada marka ilkaha qoridooda la qorayo ee qurxin loo qoraya nabigu uu lacnaday ma soo gelayaa ilkaha la xidhaya hada silig aad ku xidhaysaa ilaa iyaduba qurux baad oga jeedaan ilkooda iska quman oo iska wanaagsan oon wax dhiba qabin yaad xidhaysaan ceeb kama muuqato xanuun kuguma hayaan maxaa loo samaynayaa qurux raadin keliya wixii qurux raadin keliya ah in xadiidka macnihiisa ay soo galayaan baa muuqanaysa hadday laakiin aafo kala jirto waa meesheeda baabu nahyi can natfi الshaybi min allixyati wاlra's wuxuu baab yahay reebidda layska reebay canadfi shay cirada in la tifo la hal siibo min alixya tigrarka laga siibo iyo wara'si madaxa iyo wakayrihima meelaan madaxaba ahayn shaarubtoo kale iyo laga siibo ama hadday xirbuhu ku caddaadaan qaybo ka mida la siibo ama sunniyuhu hadday ku caddaadaan la siibo ciradu boobtaay iyo wa canadfi اlmradi wiilka yeerkaa inuu asaguna tifo shacra lixyatihi garkiisa timihiis uu rifo cinda wali uluuc markuu horraysa u soo baxo wali waxaa jira iyaguna dhalinyaro iska dhigahayo xaadi ka soo baxdaba rifahay oo raba inay dhahaan waxaan nahay teenager baan nahay oo duqay in la muday diidan yihiin iyadna waa jirta can camr shucaybin can abi can jaddi can sal slam qaala nabig wuxuu laa tantifu hatifina ha siibina ashayba cirada fa inahu nuuru lmuslimi waa ruuxa muslimka nuurkiisa iyo ifkiisa yowma alqiyaamati maalinka aqaro xadiiث xasn raw abu dawud wالtirmidi والنasaaئiyu basaniida xasanay ku wariyeen qaal tirmidi wuxu huwa xadiiث xasan waxay sheegeen kutub taariikh axaadiituna tilmaamaysa iyo aaaar fara badanba أwalu man shaaba wuxuu ahaa eh, abuna ibraahim ruuxuu u horeeyey ciro arka ee timihiisu ay ciroobaan nabiyulahi ibraahim baa u horeeyey markuu u horraysay uu arkaybu intuu taabtay yaa rabbi muxuu ahaa madaxan caddaaday muxuua timihii maxaa ku dhacay ilaahay wuxuu uhi waa waqaar waa iyo waayeelnimo wey waqaar iyo xasillooni iyo waayeelnimo weeye markaasu allahumma zidnii waqaaran wa sakiina ilaaha waayeelnimo iyo ii kordhi xasillooni maxaa yeelay markay ciradu kugu timaado waad isxilqaamaysaa xagga aakharaad u jeedsani dhallinyarnimadaada dayni oday rorooشhaad iska dhigi masaajidaad ku badani dhanbaad baad isu adu qulunaysa dhan aadaysa gobanimaa ku jirta dadku xataa way kula yaabaan ciro kugu taallo ciraba kugu taalle maxaa ta waxaad ku dhaqmayso ummaddu xataa way kula yaabeen waa kala bixi boodboodka dhalinyarada iyo deganaantii waayeellada meeshii laga bilaabahayo marka waa nuur in la tifa ma aha lagu faantamaa anugu kukuamiya baa la hadda waxaan galay qaybtii ambiyadaan galaa la dhulkaas hawlihii ambiyada lagu bilaabay marka haddaa adoo waayol cir kugu taalla aad si dhan u dhaqantana ciro ceebeed bay dhan somali waa hebel cirada ku taalla waa ciro ceebeed marka waa aafo waa aafo <clears throat> marka waa ha layska ilaaliyo yalatifin aakharana nuur bay ku noqdo kuwefi wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat qaala rasul sal l slm man camila ruuxii sameeya xadiidkaas marka wuxuu ka hadlay ciro la tifo laakiin ma uusan sheegin xadiidku nin dhallinyaro ah oo gadhmadow u soo baxay oo tifaya inay xaaraan tahay ama aan laogolayn xagee buu sheekhu ka keenay waa dhaqan sharcigu uusan ogolayn buu xadiidkan u daliishanaya timihii soo baxay ee layi lama xiiri karo haddaad tifto waxay la mid tahay adoo ciro tifay ka sii daran tahay man camila ruuxuu sameeya camalan fal sameeye dhaqan la yimaada laysa calayhi amra diinta yadu aysan qabin fahuwa raddun shayga asaga waa lagu celinaya ama waa marduud waa la naqaya rawaahu muslim yani waa bidco wey waa bidco garhkii soo baxay cadaaday in la tifana lama ogolo adoon horaan time lahaan jirin hadduu soo baxay inaad riftana lama ogolo labadaba waa isku mid nahyiga ku imid axaadiistan xadiidka hadda aynu maraynana jumhuurta wuxuu badan yahy inuu yahay nahyi uu yahay karaaha uusan ahayn taxriim baa loo badan yahay waa adab bay akhlaaqda ee dhaqanka wanaagsan wey laakiin dembi layskaga qori maayo wadaadana waxay leeyihin nahyigani wax lagu leexiyo oo lagaga leexiyo taxriim ma hayno baabu karaahat اlistinjaa'i biاlyamiini wamasi اlfarji biاlyamiini min hayri cudurin wuxuu baab yahay kohashada la kohday alistinjaa biاlyamiin gacanta midigta in lagu darab yeesho lagu istijaysto wamasi farji bilyamiin xubinka tarankana midig lagu taabtay aysan bannaanayn min hayri cudurin cudurdaar la'aan hadduu xanuun yimaado haddii ay tabardarra timaado waa meesheeda laakiin inta la awoodo waa in gacanta midigta laga ilaaliyo waxyaabaha aan la jeclaysanaynin وعن أbي qاtda رضي الله تaعالى عنه عن النب صلى اه عليه وسلم قاaل إذا bاaل أxadكم midkiin hadduu kaajo falaa yأkhudanna ذakarahu xubinkiisa tarankiisan ku qabanin biyamiini gacanta midig walaa yastanji yuusa ku isjaysanin biyamiini gacanta midig walaa yatanafas yuusa ku neefsanin markuu cabahayo filinaai weelkii iyo caanaha uu ka dhameeya ama biyaha uu ka cabeeyey muttafaqun calayh wa fi lbaabi axaadiiun kaiiratun saxiixa baabkan in midigta la xurmeeyo ah oo laga leexdo xumaha laga leexiyo wixii la qashinsadana bidixda loo leexisho axaadii fara badan oo saxiixa ku tumi xadiiska caaisha ka mida ad garanaysaan nabi maxamed gacantiisa midig waxay u ahayd liطacaamihi e, wa tahuurihi wixii ama raashin cunida ama weyse qaadashaabu nabiga ku qaban jiray gacanta bidixina waxaa lagu qaban jiray maa siwaa daalika xadiidka xafsa ka mid a ah, nabiga calayh salaatu wasalaam gacanta midig wuxuu u isticmaali jiray weysadiisa iyo dharxerashadiisa e, iyo iyo raashinkiisa bidixduna waxyaabaha kale lagu qaban jiray qaacdatulkamaal baa sida ah wax walboo kamaal iyo wanaag loo arko iyo quruux gacata midig baa lagu bilaabaya wixii dadku marka ay u arkaan inuu yahay uskag ama wasakh yahay ama e, dhaqan laga wanaagsan yahay inay bidixda loo isticmaal waa la kala duwaya saa darteed baa laga niqaashay e, ma gacanta midigta lagu rumaynaya mise midda bidixda lagu cadaynaya rumaygu ma midig baa iska leh mise bidix baa iska leh haddaad eegto inay dahaaro tahay oo afka nadiifinayso oo udgunayso oo shay wanaagsan uu yahay midig baa iskale wey dad u arkaysa inay tahay wasaq iyo usgag la suulinayo oo hawshii istijadoo kaleana bidix baa iskaley noqonaysa saa darteed bay wadaadaha qaarkood xeliya bidixda baasha iskale waxay dhaheen nebi maxamedoo midig ka rumayan lama hayo nas keenay dheheen annagu waxaan idhi nebi maxamedoo bidix isticmaala keena idinkuna ayaguna ma hayaa weliba aaaar baa tilmaamaysay bacd alaxaadii in nabigu midigta isticmaalayay calaa kalaamin fiiha baabu karaahati اlmashi fii naclin waaxida nahyigan xadiidka ku yimid cinda aljumhuur in gacanta midigta aan xubeenka taranka lagu qabanin inaan lagu istijaysanin inaan weelka lagu neefsanin oo bannaanka aad ku neefsato kitaab alaadaab baynu ku soo marray waa nahyu karaahatin wa adabin cinda jumhuur اlculamaa aahiriya jamaca waxay leeyihiin waa taxriim <clears throat> baabu karaahati اlmashi fii naclin waaxida wuxuu baab yahay in la kohdo hal kab keliya inaad ku lugayso ad ku socoto aw khufin waaxidin ama hal khuf ama iskaalshay hal sokos keliya lighayri cudur curdaar la'aan adoo dhib kuu geynin oo kab la'aan ku qabanin baad hal kab midna iska qaatay midna iskaga lugaysa lama ogolo khufkii baad mid siibtay midna lugta kale u lama ogolo iyo wa karaahati lubsi nacli in la xidha aan la jeclayn iyo walkhufi khufka qaa'iman adoo taagan istaag in lagu gashada in loo fadhiisto liqayri cudrin cudurdaarlaan inaad u fadhiisato maxaa yeele waad waada dhan baa yaafaniini karaa duuli kartaa waad dhici karta ruux kalaad ku dhici kartaa horey baad u وcan abi radi اllahu tacaalى canhu ana rasul ا sl slam qaal laa ymshi axadukum midkiisan ku soconin ama ku lugaynin fii naclin waaxida hal kab keliya socod caadiya laga hadlaya laakiin haddii aad kab lugta geliso tii kalena kaa yar fog aad saa u yar dhaqaaqdo kusoo qaadanaysa dhib ma laha midda ayada socodka caadiga muctaadkaa ayaa loo jeeda nabig wuxuu liyancalhumaa jamiican labada lugood ha wada kaba xidho midig iyo bidixba kaba ha wada geli aw liyakhlachumaa jamiican ama ha ka wada siibo ama cagacaddaa wada lugee ama kabaha wada qab laakiin inaad hal kabna qabto midna aad siibto lama ogolo riwaaya xadiidku uu leeyahay iyo xadiid khaarijkaaba shaydaan dhaqankii wey saa shaydaankaa yeela ila edabduroo dhan ba asagaa aabba u eh wa fii riwaayatin waxaa ku yimid meeshii aw liyakhlachumaa ahayd aw liyuxfihimaa jamiican kabaha ka wada ixfaagu waa inaad cagacaddaan noqotood kabaha iska siibto yaa ixfaaga la yidhaahdaa xaafiyan mutanacilan waa nin idinku soo maray aw liyuxfihimaa jamiica labada kabo labada lugood labada adin kaba la'aan ha dhigo ama kabaha u wada daayo muttafaqun calayh wa canhu qaala samictu rasuul اlah sal ly slam yaquul ida nqaaca hadduu go'o shiscu nacali axadukum midkiin kabtiisa kabtaa yeelankeeda shiscigu waa yeelmaha suunka suunka kabta soo ma taqaanaan ee shisciga la yidhahdaa ida nqaaca hadduu go'o shiscu nacli axadukum midkiin kabtiisa kabtaa uu goco ama suunkeedii adinka qabanayay falaa yamshi fi lukhraa tii kale yuusan ku lugaynin xataa hagaajiyo uu u dhaato u hagaajisto rawaahu muslim nahyiguna waa lilkaraahati cinda aljumhuur wa cinda daahiriyati wahayrihimna waa litaxriim وعn jاbr رضي الله تaعالى عنه أن رsuل ل صل ل وسلم نhى nabgu xu umadda u diiday an yntacid الraجل nabigu ummadda wuxuu ka reebay cafwan an yantacila arajulu ninku inuu kaba xidho qaa'iman isagoo taaganoo jooga inaad dhacdo halis tahay inaad ruux kale ku dhacdo halis tahay in waxyaabo kale ay dhacaan baa dhici karta marka waa nahyi lagu talagalay adiga in lagu ilaaliyo oo muslimiinta caafimaadkooda iyo badqabadooda la dhowro rawa abu daud biisnaadin xasan baabka xadiidka ibn cumar baa ku jira oo ibn u wariyo xadiiu abi hurayra jiro cinda tirmid wabnu maaja xadiiu anas baa jiro isaguna cinda tirmid axaadiis badan baa ku timaada oo diidaysa in ruuxu kabaha uu ku gashado isagoo taagan isagoo taagan haddaad fadhiisato ama aad foorarsato foorar dhulka u dhowo markaa taagnaan la odhanaynin dhib markaa ma lah wuxuun laga badbaadaya inaad dhacdo ama cidkaa dhib u geysato baabu nahyi can tarki naari fi lbeyti cinda anawmi wanaxwihi sawaءn kanat fii siraajin aw hayrihi wuxuu baab yahay reebidda la yska reebay can tarki naar dab in lagaga tago fi lbeyti gurigi cinda nom marka la seexanayo dab shidan oo nool in laga seexdo inaan la ogolayn guriga gudihiisa jiir baabantu yimaada qaadi kara xayawaan kaloo iscedhsanayaabaa raafka ku qaadi kara dhimbil iyo dhuxul kadibna guriga kara iyo wanaxin wixii la guri xataa ma hataad meel kale joogto xataa waa la mid agabkaadii alaabtaadi adoo safar xataa inaad dab dhex dhigto ama u dhoways lama ogolo sawaan waxaan kala qaad lahayn kaanat innaar dabku ku dhex jiryaa fii sidaajin faynuus iyo tariig aw hayrihi ama laambad caadi ah ku dhex jira ama dab caadi u shidanba ha noqon yacni dab halisku gelin kara meesha kaga tegin can ibni radi allahu tacaala canhuma can nebi sal slem qaal laa tatruku nnaara dabka ha kaga tegina fii buyuutin guryihiinna isagoo nool xiina tanaamuuna markaad seexanaysaan eed jiibsanaysaan muttafaqun calayh wa can abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu qaal ixtaraqa baytun bilmadiina guri baa madiino gubtay calaa ahli reerkiisii buu ku gubtay min alleyli habeennimo guri madiina ku yaalay ayaa dadkii ku dhex jiray ku gubteen dabbaa gurigii absaday falamma xudita rasuulullah markii rasuulka ilaahi loo sheegay bishanihim xaalkoodii in xaalay ree hebel qabsaday qaala subanu wuxuu yidhi inna haadihi annaar dabkan asaga ah caduwun lakum cadowba idinta wax walba muslimiinta dhiba ama aadamaha khatar geliya iyo cadow ah fa idaa nimtum haddaad seexanaysaan fa atfiuha iska baktiyo iska damiya dabka dab nool haka seexanina oo khatar idin gelin kara muttafaqun calayh وعn jaaبir رضي الله تaعالى عنه عن رasuل الlah صلى اه عليه وسلم قاal غaطu weelka afka afkiisu bannaan yahay daboola غaطu الإناء weelasha afkooda daboola fur iyo wax saara وأwkiu الsiقاء sibraarkana ningaxoo xidha qandiyada iyo jawaanada iyo sibraarka waxyaabaha xadhig lagu xidhana afka halaga xidho halaga ningaxo wawkiia sibraarka caanahaba ku jira ama malaba ku jiro ama biyaha ku jira ama wuxuu doonaha ku jiree afka asnaha laga xidho wa akhliqu lbaab albaabkana xidha markaad seexanaysaan wa adfu asiraaja faynuusta iyo laambadana iska damiyo iska baktiya intaaba maxaa yeele nabi allow fa ina shayaana shaydaanku laa yaxullu ma furo sibraar afka laga xidhay ma furo bismillaahi dhaho ku xidh qaacidadaas nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qolyaha mucaalijiinta ah hawl ay ka qaateen baa idin sheegi doonaa nabigu muxuu yidhi shaydaan ma fuuro sibraar afka laga xidhay walaa yaftaxu ma furo baaban la xidhayna ma furo walaa yakshifu ma faydo inaaan weel la daboolayna ma faydo albaab la xidhay ma furo weel la daboolay mafaydo sibraar afka laga xidhayna ma furo fa in lam yajid axadukum midkiin hadduusan helin ilaa an yacruda inuu gudbaba mooye calaa inaahi wiilkiisi iyo dhiilkiisii cuudan laan oo wayadkura uu xuso isma allahi ilaahay magaciisa uu qabto bismillahi uu yidhaahdo falyafcal ha yeelo sunnadan dambe ramiyigu way yaqaanaan dhiilka caanaha iyo weelashu hadday u wadaan fur ay saaraan iyo aaburay saaraan laan intay soo gooyaan weliba qoyan taqoyan bay ka jeceliin midda ingegan hadday waata ingegan bay saa u gudbayaan bismillah intay yidhaahdaan nabi allow maxaa jira oo dabka loo diminaya faina alfuwaysiqata baashii khayrka darayd waa dooliga jiirka tudrimu way gubtaa calaa ahli lbeyti baytoon bay ku gubtaa jiirku qayb badanoo ka mida ah waa jin waa shayaadiin ibliis weeye asaga dhanna de waa taqaana nabigu wuxuu yidhaha lagu dulay xilli iyo xaranba waa dhib badan yahay marka waxaa laga yadaa xaasidnimo iyo sharbadni inuuba dabka oola ordaba qori buu la ordi cawskii buu qabansiini iyo heeryadii lagu kala tagahaya idan cilladay culimmadu waxay ka qaateen haddii dabkii laga aamin qabo sida dabka foornooyinku ku jira jiirna geli karin ruux bani aadana inuu soo qaadama cid kale aan dhib kugu geysan karin dhib ma laha kanoo kale haddii asagu shuqulkumalo waa ilaashan yahay waxaa weeye jir waxba kama qaado hadduu u dhawaadana isagaa ku gubta hadduu qarxana waa isdamiyaa hawlo laga dadaalay weyn dabka isagaa isdaminaya hawlo badan baa jira dabka uun halis ku gelin karaa loo jeedaa middan hore ee marka aydan lahaa qolyaha mucaalijiinta waxay ka qaateen xadiidka nabigu wuxuu yidhi alayh shaydaan guri bismillaahi lagu xidhay ma furo sibraar bismillaahi lagu xidhayna ma furo maxaanku idhahdaa weel bismi lagu dabao dab halkama qaado qolyaha mucaalijiinta marka iyagu halka waxay ka qaateen ruuxa muslimka xanuunsana qur-aanka la saarayo haddii madaxa bismillaahi xadhig lagaga xidho oo faraha tobanka ah afarta farood faryadada bidixtan iyo tan iyo labada logooda hoose faryaerooyinkooda bismillahi lagu xidho shaydaanka meeshaanbuu kugu jiri ma bixi karo ilaa saad qur-aanka ugu wado markaad ka faramacaysteen nafta aad ka goyso baad ka furad ka sii dayn karta ma bixi karo waqad juriba waana runtood hawshaa ayadaa ila madaakhishu xaggee shaydaanku caloosha kama boodo kelyahana kama baxo atraaftuu ka baxaa jidhka fiidihiisu ka baxaa fiiduhuna waa madaxa iyo gacmaha iyo iyo lugaha haddaad faryaerooyinkii ka soo xidhay lugaha kuwanna ka xidho madaxana aad weer ku wareejiso bismillahna aad tidhahdo halkaa buu kugu dhex fadhinaya marka waad qoldaamin maxaad ku qoldaamin qur-aanka waxba ha ceshanay ilaahu dhaafidhe maxaad u ceshay waxba adoon ka xidhan qur-aan oo ilaahay laad tamanow liqaa cadow weeye rawaahu muslim sunnada fawaa'idda nabigu uu sheegay mid kale oo ku timid xadiidka riwaayadkiisaa ka mid ah yaa yaa ku jirta oo ah weelasha la daboolayo iyo sibraaraha la xidhayo waxaa kaloo ku jira cudurraa lagaga badbaadaa cudurro ayaa lagaga badbaadaa shaydaan iskaba jooji riwaayo kale marka waxay ahayd nabigu inuu yidhi sanad walba habeen waxaa ku jira ay xanuunna soo degaan fii kulli sanatin layla yanzilu fiiha waba laa yamuru biinaa'in laysa calayhi qiطaa'un aw siqaa'in laysa calayhi wikaaءun ila nazla fiihi min dalika alwaba sanad walba habeen waxaa jira fayras baa imanaya xanuun baa imanaya daacuun baa imanaya daacuunkaasi wuxuu gelayaa weel walba oon dabool lahayn iyo shay walba afkiisu furaya buu gelaya haddii marka weelashu kuu xidhan yihiin shay walba kuu ningaxan yahay waad ka badbaadaysaa xanuunka asaga ah xaalad caafimaad baa ku jirta hadda fayraski markuu idinku dhacay corona virus maxaad samaysa afkaad xidhatee ilaa afkiinni baa weelal noqday afkaad xidhateen soo maa weelasha waa in la daboolo la xidho shaydaanka la iska ilaaliyo xanuunkana laga dadaalo rawaadaha muslim baa wariyay fawaaid badan baa ku jira waxbaa kuu soo dabamari kara weelkii afka madhnaa afka bannaanaa waxbaa geli kara caagadi waxbaa geli kara sibrarka waxbaa kuu geli kara markay u yar tahay waxaa geli karta baasha caagudahid baa geli oo jiqjiqla geli oo kadallan baa geli oo baranbara kuu dabamari quriwaaya kuu dabamari weelasha furfuran waa afka bannaan halis wey khatar baa ku jirta nin soomaaliyeedoo waagii waxaa la sheegi jiray xataa mas u galay afka intuu wadaaduu nooga sheekayn jiray marka kitaabkan la akhriya sheekh xuseen cadde uu ka sheekayn jiray markuu maraya baabka maste mas mas ooman baa dhex fadhiistay dhiil yar oo meel sudhnay wadaad oman baa isku rogay maskiba hog ya waa halis weeye ooma dhimanin laakiin wuu khatar buu galay markiiba daawo iyo geedo shubaa la siiyey sida gooryaankiiba xagga dambe ka yimi laakiin khatar buu galay sheekh xuseen caddaa ka sheekayn jira wadaadka reer qorxay baabu nahyi can اtakalluf huwa ficlu wa qowlin cafwan maxaan ka booday alfuwaysiqatu waa alfaratu waa jiirka ama dooliga waxaad tidhadaanba wa tudrimuna tuxriqu way gubi weeye baabunahyi can itakalufi wuxuu baabay reebidda la yska reebay in wax laysku tayrixiyo lskufuud waxaadan qaban karin takalufku waa inaad isku xambaarto issaarto waxaadan qaban karin kaa xoog badan wahuwa takalufkuna waa ficlun falway iyo wa qowlun weedh maa laa maslaxata fiihi oon maslaxa ku jirin bimashaqatin si dhiba lagu sameeyo fal iyo weer baad la iman wax maslaxoo diinad aysan ku jira xagganna isku dhibayso culays ku saarayso ruuxa muslimku waxaa la wuxuu qaban karaa inuu ku aado inuu isdhiba ma aha leanna waxaadan qaban karin adaad isku mashaqayso isku tayrixiso waad kari waaye niyajab baa kugu iman ixbaad baa kugu dhici waagi dambe waxaad ka gaasiri waxyaaba aad kari kartay laa ynbaii lilmumin an yudila nafsah wa kayfa yudilu nafsahu ya rasuul allah yataxamalu min albala'i maa laa yutiiq ruuxa muslimka oma bannaano inuu isku dulleeyo wuxuusan awoodi karin inuu isdulleeyo oma bannaano nabi allow muslim see u dulloobayaa waxaadan xambaari karin baad isa saaraysa waxaadan qaadi karin baad isa saaraysa waxaadan awoodi karin baad fooda gelinaysaa u bixin taagtaa iyo tabartaa la soco qaal allahu tabaaraka wa tacaala eh, ilahi wuxuu uhi qul waxaad nabi allow maa as'alukum idin weyddiisan maayo calayhi cala altabliiqi waddacwati wa bayaani sharaa'ici diinkan faafinayo iyo dacwada iyo khayrkan idinku baaqayo idinku weyddiisan maayo min ajrin mushqaayaad iyo lacag iyo abaal idinkaga dooni maayo wamaa ana sida kalena anugu ma ihi min almutakalifiina kuwa isku taaga waaysanthli karin waxaysan tahli karin kuwa isku taagana maayo wixii aan awoodo baan la imanayaa intaasaa ilaahay ii diray wacan cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu ihi saxaabigu nuhiina haddaannu waxaan laga reebay can itakalufi iskumashaqayn laisku mashaqeeyo waxaan la awoodi karin oon taag iyo tabarba loo hayn wa can masruuq ruuxa muslimka waxaa inuu kari karo iyo inuusan kari karinna asagaa loo daynaya isagaa looga dambaynaya lanna ruuxa muminka waa amiinu nafsihi hadduu ruux baaliqoo mukalafo caqli uu yahay war hawshan ma awoodaa haa ma kartaa haa waa loo daynaya ninbaa ku waan xanuunsanahay istaagna kuma tukan kara sheekhow maxaan sameeyaa fadhi ku tukaad leedahay inuu fadhi ku tukan inuusan istaag ku tukan karin ma adaa go'aan ka gaadhay mise asagaa go'aan ka gaadhay asagay u taallaa ayib war anagoo kaa weynba istaag baan ku tukanhayaay ma fadhiisan kartid taagna ma dhihi kartid maxaa dadku isku awood ma aha isku dadaalna ma an masruuq ramat masruq bn cabdiraxmaan qaal wuxuu uhi taabicigaas dakhalnaa calaa cabdillahi bn mascuud waa sheekhiisii khaaska ah ardadii khaaskeeda uu ka aflaxday weeye cabdulahi masruuqu dakhalnaa calaa cabdillahi bn mascuud baanu u gallay faqaala wuxuu uhi yaa ayuha nnaas dadow taabiciintii buu tarbiyanaya la hadlayaa aafo waa damba timid buuna kala hadlaya man calima shayan diinta wax ka mida ninkii ogaadee barta falyaqul bihi ha yidhahdo ummadda ha gaadhsiiyo xil saaran weeye waman lam yaclam ninkaan xukumkii masalada garanaynin falyaqul ha yidhaahdo allahu aclam allah u ogaal badan allah garanaya laa adri ha yidhaahdo lanna waa nisfu lcilm cinda ahli bilijmac waxa aad garanayso inaad sheegto waa diin waxaadan garanaynin ma garanay inaad tidhahdana waa diinta qayb ka mida nisfu lcilmi wey faina min alcilmi aqoonta iyo fiqiga diineed waxaa ka ah, an yaquula ruuxu inuu yidhahdo limaa laa yaclam wuxuusan garanayn allahu aclam allaa garanaya qaala allahu tabaaraka wa tacala linabiyihi muslimiin nabi maxamed ilaahi wuxuu ku qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin waxaadan garanayn inaad ku mashaqayso waa lagu yaqaana aad tidhaahdo ku xaman jirteen reer muduga weeye mamnuuc soomaliya o dhan ba hadda waa lagu yaqaanaa noqotay reemigu besa maaha sayidina cali wuxuu idhi eh, cilmi waxaa ammaan oogu filan nimaan garanaynin baa sheegta cilmi inuu fadli badan iyo qiimo badan yahy waxaa ammaan oogu filan iyo meeqaan nin walboon garanaynin baa iska sheeganhaya caalim baan aqoon baan leehay buu ku leehay jahlina waxaa ceeb iyo dhaleeca oogu filan nin walba inuu ka cararhayo walaashu waan ma garas waa garanhaya ada fahm waaya baad leed ma ma ogolid in lagugu qiro jaahilnimo waad ka dhimani marka hadda yaaban yaan lagu aafamin hadda waxa la barto laa adriina waa qayb diinteenna ka mid ah nabi maxamed baa odhan jiray ambiyadaa odhan jiray saxaabaa odhan jirtay ninkii laa adri laga waayana malagii baa galay ninkii laa adri saagay dhihi jireen salafku dhihi jireen usiibat maqaatilu kii meel xun ku baxa wey waxaad garanaysaa ummadda u sheeg waxdaan garanaynina ka gaabso bal waxaad garanaysaa kuu bannaan oo dariiq salaf inaad ka gaabsato waxaad garanayso oo tidhaahdo is'al hayri wadaaddaha kala weydii maxaaba xilkaad u ku saaray ilaahay mararka qaarkood toddobaatan caalim oo saxaabiya taabiciin leh hal masale ay ku soo wareegi jirta kii u horreeya xawley bay ku soo noqon jirta cabdullaahi weydii cali weydii cabdiraxmaan weydii hesii u socotay waxay ku imanaysaa kii markuu horraysay xawilay hadda ma soo noqotaa markaasuu ka jawaab una garanay waa mas-uuliyaad amaad wax khaladaa amaad surmaseegtaysa maxaa xilkaas ad u qaadi aakhare ruuxan u fadwato aduu rubdha kugu dhagahayaa soo moogi ilaahu hebel baa saa ii fadwooda isaga weydiiye xilku waa ka wareegaya anuu aqoon ma lahayn caamay baan iska ah wadaadkaas aii fadwooda caamaygu markuu sidaa ku badbaadi waa goorma waa markuu wadaadka uu su-aasha weydiinayo uu ku kalsoon yahay diintiisa iyo aqoontiisa waliba uu aaminsan yahay masalada ayada ah inaan looga aqoon badnayn dareen yar adoo qaba haddaad wadaadka wax weydiiso oo kuu fatwooda aakhare ku baxsan mayse leannu caamiga ijtihaad baa laga rabaa waa inuu ku ijtihaado nimankan yaa u aqoon badan madaxa waaweyne culummaan nahay kule yaa u aqoon badan yaa ilaahay ugu dhow yaa u xaalmiiradsan haye hase ahaatee masalo wadaadku ma garanaya waa in malahaadoo boqol kiiba boqol iskeena wey adoo dareen qaba inuu wadaadkan xoogu baasha uu midi raaciyo haddaad u weydiiso aakhira ku badbaadi maysa asaga iyo adigu ismid xugun baad noqonaysa saa u fahma caamadu hama aha qalid caaliman talqa allaha saaliman waxba kama jiraan waa niman raba inay wax qiilbanaystaan warkoodii weeye caamagu waa inuu dadaalo ka fiirsado ninkuu wax weydiinaya caalimkuna waa inuu isilaaliyo mudaqliciid baa laga sheegay inuu yidhi tarjamadiisay ku qoran tahay weligay su-aal kama jawaabin aanan diyaarsanin ilaahay aakhara markuu i weydiiyo godka aan ka bixi lahaa ruux waa inuu xisaabtamo baashan la iska tuurahayo ee kii xooguu laqbaysta buu fatwoonaya mushkilo wey ummaddii maxaa baabi'iyey tigtog ba hadda fatwadu ka socotaa iyo iyo social media iyo facebook iyo balaayo iyo gruubyo aanu shaqal ku lahayn ma taqaanid cumad baa laguu soo qaniyo koofiyad fadwaa socota wasiim yuusuf baa iska fadwoonaya riyooyinku fasiri jiray waagid wuxuu markuu arkay inuu shacab leeyahay wuxuu mufti baaban ahayba maxaan riyo u fasirahayaa iska ilaaliya baasha ayada jawaab adan aakhira diyaarsannin wixii aad ilaahay ugu jawaabi lahayd ha ka jawaabin iska aamus shib iska dheh assalaamatu laa yucadu laha shay idhaafiya dheh rawaahu lbukhaari baabu taxriimi الniyaxati cala اlmayiti walatmi اlkhadi wuxuu baab yahay anniyaaxatu cala اlmayit meydka in loo baroorto loo ooyo la qayliyo inay xaaraan tahay iyo walatmi اlkhadi dhabannada in la garaaco inay xaaraan tahay waa dhaqan mushrikiin iyo jaahiliye weeye iyo washaqi اljaybi in kuleetiga raqabadaad la dilaac jeebku waa halkaan ma aha kan kan kiis baa la yidhaahdaa soomaali jeeb hadday maqasho kanay moodhayaan jeebku waa halkan meeshan kuleetiga u taqaanaan ee raqabadda ee badhammada lagu dhejiyaa jeebka la yidhaahdaa galwsaha lagu dhejiyo wa shaqi ljaybi leanno halkan lama dilaaciyo ruuxu markuu wax dilaacinayo isku kaca halkan uu dambe u boodaa washaqi ljaybi iyo kuliyatugo la dilaaciye badhammadoo la guro inay xaaraan tahay wanadfi shacri timahoo la rifo balaayo darteed waxalqi ama la xiiro balaayo darteed iyo waducaa'i in laysku habaaro bilweyli balaayo iyo halaag iyo wahubuuri baaba baay ugu dhacday isku shubay inaad tidhahdo inayn bannaanayn waa dhaqan gaalo wey can cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu qaal qaala nebi sal l slm almayitu ruuxa dhintay yucadab waxaa lagu fii qabrihi qabrigiisa marka la xabaalo bimaa niixa min ajli maa niixa calayhi wixii loogu borortay loogu oyey baa lagu cadaabaya qowgaan hadhsan hayayo derbigan ku tiirsan warya madaa derbi ah madaa qow ah madaa addoonkan ooyaya wax u tarhaya baa la odhanaya waa la qudaynaya waa lagu dhibaya ruuxi meydka ah marka ha dhibaataynina bimaa niixa calayhi wixii loogu ooyey ama oohinta loo ooyey baa lagu cadaabaya aan aaaarta dhammayno axaadiista kadib markaasaan fiirinayna wii laga yidhi wa fii riwaayatin riwaaya waxaa ku yimid almayitu yucadabu fii qabrihi maa niixa calayhi badun baa la goynaya maa niixa wixii loogu baroortay oo loogu baroordiiqo loogu ooyey baa lagu imtixaanay asaga la weydiinaya muttafaqun calayh وcan ibn mascuud radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul sal ly slam laysa mina nagama tirsano naga mid ma aha man daraba alkhuduud jamcu khadin dadka markay ooyaan dhabannada garaaca soomaaliu dhabanna garaac ma taqaana laakiin reer koonfureedku qaybaad ku arkaysaa qodyaan reer koostiga axmaarada kore iyo oromada waad ku arkaysaa marka dhabannaha ruuxa garaaca markuu ooyayana nagama tirsano oointa keenaysa dhaqan xun weeye wa shaqi اljuyuub iyo in raqabada iyo kuletiyada la daldilacasho la jeexo wa dacaa ku ducaystay isku habaaray ama ku baroortay bidacwa aljaahiliyati gaalada habaarkoodii iyo oohintoodoo kale muttafaqun calayh dhaqan bay u lahayn ayagu mushrikiinta carbeed ruux markuu dhimanayo asagaaba ka dardaarmi jiray heblaa cod ma lanaha oydo waxaa ha lay tariyo cabdulmualib markuu dhimanayo gabdhihii u dhalee fara badnaa o dhan ba iskugu walba markaan dhintan iga dareerto qaabkaad igu baroon lahayd iyo saad buraamarku u tirin lahayd iyo oohinta baroordiiqa maqashiin mid walba kulligood way gebyi jireen gabdhihiisu wuxuu dhan o dhan wada gebyi jire raggiiso dhanba axad ree cabdimudalib oon gebyi jirin nabi maxamed baa ka jira calayhi isalaatu wasalaam oo farciisii ah nabigana waa loo diiday wamaa callamnahu shicra wamaa yanbaqii lah kadib way tiriyeen mid walba ku dhufatay markuu ogaaday u bogay wuxuu dhi axsantunna si wacan baad yeesheen kadibna way ka dareertay nafta cabdimudalib waxay ku ammaanay cinda alcarab maxfuud baa gabdhihiisii waxay dhigeen adduunkao dhan bay rogeen wayba ka dardaarmi jireenba kiina waa ki ana midtu fashuqii calaya ljaybi ibnata macbadi idaa ana midtu fanciniinii bima ana ahluhu washuqii calaya ljayba yabnata macbadi buui islaanti uu la dardaarmaya wuxuu markaa nafta aan ah, nafta iga dareerto wixii aan mudnaa igu ammaanbu soo barooro ha aamusini dharkoo dhan iyo timahana jexjex buui yabnata macbadi ina macbaday waa inaad wacdara dhigtuui carab maqashoshaad igu oyday qolyaha reer koonfureedka qaybo ka mid ah, iyo reer qallaafa iyo reer shabeel haween la soo karistaaba jiri jiray oo cod malena ooyinta ku fiican oo lacagna la siin jiray soo garan maysaa hawshaasu nabigu diidan yaha waa dhaqan jaahiliyo an abi burdata ramat eh, eh, اllahi taala waa caamir magaciisa la waa wiilu dhala abu musa alashcari qaala wuxuu ihi saxaabigaas eh, ardaygaas taabicigaan rabaa wajaca waxaa xanuunsaday abu muusa alashcari asaga aabbihi abu burda aabbihii wey faushiya calayhi waa la miyir daboolay xanuunkaba intuu ka sidcleeyey buu miyir daboolmay wa ra'suhu fii xijri imra'ati min ahlihi madaxa abu muusena wuxuu saaraa oo markaa ku jiray dhabta haweenay ka mida reerkiisa fii xijri imra'ati min waa xaaskiisii haweenay xaaskiisa oo loodhan umma cabdilaahi safiya magaceeda la yidhahda waa gabadha la qarinhaya ee hadda la leeyahay wa ra'suhu ra'su abi muusa marka wuxuu saaraaow dhabta ku haysay fii xijri imra'ati min ahli haweenay reerkiisii ka mida ah, dhabteeda buu saaraa waana xaaskiisii baan idi idhi magaceedana safiya la yidhahdaa umma cabdilaahi baana lagu kunyeeya fa aqbalat way soo qaabishay tasiixu ayadoo dhawaaqaysa biranatin danan markay aragto inuu miyir daboolmay bay dhawaaqo ayada haysii baa kor u dhawaaqo oo oohin bay isla rogtay tasiixu inay qaylayso biranatin dhawaq iyo sow dheer falam yastatic muusan awoodan saxaabiga xanuunsanaa ee daboolmay an yarudda calayha shay inuu la hadlo uu ka celiyo xumaanta iyo oohinta iyo baroorashada falama afaaqa markuu miirkii usoo laabto u miirsaday qaala wuxuu idhi ana barii'un waxaan beri ka ahoon iska takoonayaa miman duulkii beria uu ka beri noqday minhu xaggiisa rasuulullah axad walboo rasuulku ka beri noqday anna baan ka ahay aduguna umu cabdillahi hawsha baad bilowday maxaa jira ina rasuula allahi sal allahu calayh ali wuxuu nabigu iska takooray min asaaliqati haweeneeda dhawaaqdee barooratee qaylida markay geeri timaado waalxaaliqa midda timaheeda rifta ee timaha xiirta washaaqa midda dharka jeexjeexda ama jirkeeda jeexjeexde xangaruufata muttafaqun calayh intaba beri buu nabigu ka yahay waxaana ugu horraysa asaaliqa midda codka dheere dhawaaqda weeye haddii adna saasoo kale ad noqotay buu saxaabigu ku leh asaaliqatu waa allatii haweenayda tarfacu kor u qaadaysa sawta dhawaqeeda biniyaaxati baroordiiqa iyo wanadbi ammaanta loo tirinaya meydka dhintay waalxaaliqatuna allatii waa mida taxliqu xiiraysa ra'saha madaxeeda cinda almusiibati markay balaayo dhacdo washaaqatuna waa allatii tashuqu habaha midda maryaheeda jexjexda weeye وcan الmuغيرة بن شhucb radي الlahu tacaalى can qaala wuxuu uhi saxaabigaas samictu rasuul اllahi salى الlaه alay slam yaquul rasuulka ilaah baa maqlay man niixa calayhi ninkii loo barortay loo ooyo fainahu yucadab waa la cadaabayaa bima niha calayhi ywma alqiyama wixii loogu oyo loogu baroortay la sheegsheegay ayuu eedayaa lagu cadaabaya muttafaqun calayhi axaadiistan odhanaysa ruuxa muslimka dhintay waxaa lagu cadaabi oo ku rafaadayaa ooyinta loo soo ooyey hooyadan caaishai jamaaca waxay ka fahmeen inay axaadiisu macnaheedu ka hor imanayaan axaadiista macnaheedu inuu ka hor imanayo aayadda qur-aanka walaa tasiru waasiratun wisra ukhra maxaa yeelay axad walba dembigiisa isagaa gooni u qaada waa kii nabigu abeerimta ku yidhi innaka laa tajni alayhi wa inahu laa yajni calayk adiga wiilkaadu midnaka kale dembigiisa loo qaban maayo marka maxaa aniga ruux ooyey iga galay anugu waaba dhintay see laygu cadaabayaa nin walba jawaab buu ka bixiyay imaamu shaafici qaab buu oga jawaaba wadaad kale qaab bay oga jawaaba macnaha ugu ron waxaa weeye oo axaadiista kale ay tilmaantay wayna iman doontaaye waxaa weeye wayna iman doontaa xadiida isfasiri doontee waxaa weeye ruuxa muslimka ah ee dhintay oohinta loo ooyaya wuu dhibsanaya xumaanta aad ku jirto iyo dembigaad samaynayso wuu dhibsanaya marka wuu ka laxawsanaya asagaa danqanaya ruuxii wax la tari lahaa weeye ruuxii laga nixin lahaa ma ah maxaa waalidku iyo dadka ahalka xumaantooda xumaantaada waa la tus wayna ka xanuunsanaya maydka dhintay ee lagu dul ooyey ooyintaa culayskay leedahay iyo dembiga ka imanaya iyuu garanayaa ila xaqaaqdii buu taabtay hadde caynulyaqiin buu hayaaye iyo xaqulyaqiine wuu ku xanuunsanaya hadda haddaad silc ku muuqdo soo danqan maysid ruux silcii hadduu kuu muuqda isa xariir danqanaysa waad naxaysaa bal inaad laga yaabo ood ilmayso marka maydku ooyintuu dhibsanayaa wey wuu ku cadaabmayaa wuu ku rafaadayaa laga wadaaye ma aha dembi asagu uusan gelin baa loo cadaabayaa looma jeedo saasana sax wallahu subxana wa tacala aclam